الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إذا السماء انفطرت سورة الانفطار مكية aayaadkeedu waa sagaal iyo toban aayadood weeye allah subxaanahu watacaala waxaa suuraddan uu ku caddeeyey siday u dhan tahayba qiyaamaha iyo waxaa dhici doona ciqaab iyo abaalmarin labadaba marka dadku hadday fahmaan aa suuraddan iyo suuradaha la mid a ah, waxay si xaqiiqa u arkayaan bal waxa dhacaya maalintaasi allah wuxuu ihi subxaanahu watacaala idaa xilliga waktiga assamaa'u samadu infadarat markay duldillaacdo ida asamaa'u xilliga samadu infadarat ay dildillaacdo wa idaa waktiga alkawaatibu xidiguhu intasarat ay daasaan ay tasaaqadat kii tusbax la furay oo kale nasriga macnaha way isku daba daadanayaan intasarat ay daataan wa idaa xilliga albixaaru badaha fujirat laysu furo amba laysu faruuro fujirat laysu faruuro ay badihii israacaan wa idaa xilliga alqubuuru qabriyada bucfirat la cararogo amba bucsirat la faqo oo wixii gudaheeda ku jiray dibadda loo soo tuuro bucsirat la cararogo oo wixii gudaheeda ku jira ay dabada soo dibadda soo maraan calimat way ogaan nafsu naf waliba waxay ogaan maa qadamat waxay qadimatay ay horumarsatay iyo wa akharat waxay reebatay ee wanaagsan amba xumaana ee adduunyada u sii yaalla ee yaa ayuhaa taagan alinsaanu dadka ahow yaa ayuhaa taagan alinsaanu dadow maa maxaybaa garraka kugu diray birabbika rabbigaa maxaa kugu diray rabbiga alkariimi wanaagsan maxaa sababay allaha rabbigaaga kariimkaa ah inaad ku kufrido maa maxaybaa garraka kugu diray birabbika rabbiga eed u caasayaysaa amba aad ugu kufriyaysaa rabbiga alkariimu wanaagsan alladii rabbiga khalaqaka ku abuuray ee fasawaaka ku simay ee facadalaka iskaa leejaysiiyey xubnahaaga muctadin labada gacmood islaytaystiyey labada lugood islaytaystiyey sidaadaasoo kale alladii allah rabbiga khalaqaka ku abuuray fasawaaka ku simay facadalaka facadalaka macnaha iskaa leekaysiiyey kaa dhigay muctadil fii ayi suura suurad alla suuradda amba qaab alla qaabka maa shaaa suuraddaasoo maa shaaa ay shaaa ninka silo ka dhig fii ayi suura qaab alle qaabka maa shaaa ay shaaa uu doonayna rakabaka iska kaa saaray rakabaka iska kaa saaray amba kugu rakibay aabba kuu ekaysiiyey amba hooyo abti ambaba adeer taasi tafsiir weeye tafsiir kale ayaa maada tarbiya ka dhigo wuxuu odhanayaa fii ayi suura suurad alla suuradda maa shaaa ay in shaaa hadduu doono rajabaka iska kaa saari doono ee hadduu doono kaa dhigi doono doofaa hadduu doono suuradda kalbiga kuu yeeli doono hadduu doono wejiga dameerka kuu yeeli doono hadduu doono suuradda ximaarka ku yeeli doono waa tafsiir ay saareen culimada qaar kallaa haddaayo bini aadamku xumaanta ha ka hadho bale tukadibuuna waxaad beeninaysaan biddiin abaalmarinta ayaad beeninaysaan tukadibuuna waxaad beenaysaan biddiini ay biljazaa abaalmarintii ayaad beeninaysaan walxaal ayaad beeninaysaan inna calaykum korkiinna uu yahay la xaafidiina kuwa wax ilaaliya ayaday korkiinna yihiin xaafidiintaasoo kiraamaa wanaagsan xaafidiintaasoo kaatibiina qora acmaasha aad samaynaysaan iyo hadalladiinaba kuwaasoo yaclamuuna ogson maa tafcaluuna waxaad samaynaysaan amba yaclamuuna xaala ogsoyihin maa tafcaluun waxaad samaynaysaan ina alabraara kuwa wanaagsani dadka wanaagsani lafii naciim amba khalqiga wanaagsani lafii naciin nicmooyin bay ku sugnaadeen waina alfujaara kuwa xunxumina ee kufriyeyna lafii jaxiim olol bay ku sugnaadeen jaxiima ayay ku sugnaadeen naar yaslowna way geli doonaan haa naartaasi ayay geli doonaan yowma addiini abaalmarinta yoomkeeda ee yowma aljazaa yowma addiin abaalmarinta yoomkeeda ayay geli doonaan walxaal ayay geli doonaan maa hum aanay ahaanin canhaa ay can iljaxiim jaxiime xaggeeda biqaa'ibiina kuwa ka maqnaanaya oo khabarkii maada ayaa tacmalu camala laysa walxaal bay geli doonaan maa hum aanay ahaanin canhaa ay can iljaxiimi biqaa'ibiin ka maqnaanay wamaa maxayba adraaka ku ogeysiiyey nebi muxammadow maa waxay tahay yowmu ddiin amba maa maxay tahay yowmu ddiin abaalmarinta yoomkeedu waa maxay summa maa shaygeeba adraaka ku ogeysiiyey maa waxay tahay yowmu ddiin abaalmarinta yoomkeedu amba maa muxuu yahay yowm ddiin abaalmarinta yoomkee udkur xus yowma maalin laa tamliku aanay u hanan doonin u heli doonin nafsun nafina linafsin naf kale shay-aa shaynaba balmaalinka ah waalamru arrinkuna amarkuna yowmaidin maalintaasi nafina naf waxba tari weyday lilaah alle ayuu u sugnaaday cid kaloo arrimisaa maalintaa ma jiro rabbibaa iskale bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu lmudafifiin nafiya aayaadkeedu waa lix iyo soddon aayadood weeye allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waylun hoog waxaa iska leh ama ha hoogaan oo ha guuldarraystaan howg waxaa iska leh lilmudafifiina kuwa dadka ka dhima xaqa ay leeyihiin tabsiis waxaa la yidhahdaa waa dadka oo laga fududeeyo amba laga dhimo waxay xaqa kuugu lahaayeen laga misqaamiyo khaasatan miisida iyo wax miisaamidda intaba lilmudafifiina kuwa wax nisqaamiya xoog bay iska leeyihiin alladiina kuwaaso ida ktaaluu markay wax ka soo miisanayaan ida ktaaluu markay wax ka soo miisanayaan cala annaasi ay min annaasi calaadani bimacnaa min cala annaasi ay min annaasi dadka markay wax ka soo miisanayaan yastawfuun ka soo wafaysa ee xaqooda ka soo dhammaystirta ii wasayba odhan jireen yastawfuuna soo dhammaystirta waidaa xilliga kaaluu ay waxu miisayaan hum dadka amba waxaad tidhaahdaa wax la yidhaahdo waa baab alxajsi waaliisaal ayaa meesha jira xarfii jarbaal jaran waidaa xilliga kaaluu ay waxu miisayaan hum ay lahum dadka ay ligayrihim markay waxu miisayaan aw amase yazanow ay u miisaanayaan hum ay lahum ligayrihim ayaga qayrkood hum dadka markay waxu miisayaan aw wasanowhum amba ay waxu miisaanayaanna yukhsiruuna khasaareeya alaa yadannu miyaanay u malaynaynin kuwaas alaa yadunnu miyaanay xaqiiqsanaynin ulaa'ika kuwaasi miyaanay xaqiiqsanaynin annahum ayagu mabcuuhuuna kuwo lasoo saari doono inay yihiin mabcuuhuuna in lasoo saari doono kuwa lasoo saari doono inay yihiin miyaanay xaqiiqsanaynin liyowmin maalin in lasoo saari doono loo soo saari doono maalintaasoo cadiim weyn yowma ay tubcasuuna amba mabcuusuunaba waad ku xidhi kartaa yowma maalin in la soo saari doono miyaanay yaqiinsanayn yaquumu ay istaagi doonaan annaasu dadku lirabbi alcaalamiin caalamka rabbigiisa ay ku taagi doonaan oy ilaahay hor taagan yihiin iyaga oo kabala xufaatan curaatan waa goob adag waa mowqif sacab xanus ah aa ah, ma maalintaa miyaanay yaqiinsanan kalla ay xaqaa ayaynu maanta odhanaynaa kalla ay xaqa amba kalla ha ka hadhaan dhimidda miisaanka iyo miisaanka ay takhfiisinayaan ina kitaaba alfujaari kuwa kufriyey kitaabkoodu macnaa kitaabka lagu qoro acmaashooda amba magacyadoodu lafii sijiin jeel buu ku sugan yahay jeel latiifu jiilin xabsin amba jeel buu ku sugan yahay waa ficiil ficiil min asijni sida shayga lagu xeey waa shay dayiq ah sida qofku markuu fisiqa badan yahay loo yidhaahdo fisiiq amba khimyiir markuu khamiyo cabtegi yahay amba sijiir loo yidhaahdo lafii sijiin macnaha wuxuu ku sugan yahay meel cidhiiri ah ayiq ah wamaa maxayba adraaka ku ogeysiiyey sheegee ayaa ku ogeysiiyey nebi muxammadow maa sijiinun kaa jeelkaasi wuxuu yahay sijiin meeshaa ciriirigii waxay tahay maxaa ku ogeysiiyey markaa culimmada qaarkood ina kitaaba alfujaar kuwa fujaartaas kitaabkoodu lafii sujiin jeel ayuu ku sugan yahay bimacnaa iyaga ayaa halkaa geli doona waa meel hoose waa asfala saafiriin mufasiriintu waxay leeyihiin mar kaste oo hoos loo soco dhulku wuxuu sii noqonayaa ciriiri buu sii noqonaya waa wanaakudu min asajini waa halkay iska lahaayeen ma arkaysaa uma radadnaahu asfala saafiriin macnaa waa meel dayiq ah waa makaan dayiqa ah weeye oo iyagoo isku xidhan baa lagu tuuri doona kitaabun haddaba kitaabkani tafsiiru ma aha sijiin laysa tafsiira liqowlihi wama adraaka maa sijiin tafsiir uma aha bal e kitaabkaa hore ayaa maaragtay laga fahmayaayo waxaynu qadaraynaa mubtada huwa kitaabulfitaarkudhe markaa huwa kitaabka lagu qoray magacyada kuwa qaadiriinta ahi kitaaba kitaab weeye kitaabkaasoo marquum la qoray marquumun la qoray ay ruqin weylin hoog yowmaidin maalintaasi lilmukadibiin kuwa xaqa beeniyey buu u sugnaaday aladiina mukadibiintaasoo yukadibuuna beeninaya biyowmi ddiini abaalmarinta yowmkeeda addiinu huwa alfasaha oo halka laga yidhaahdo ifcal fainaka sidaanu kamaa tadiin anaa haddana saga lagu abaalmarin doonaa ma arkaysa wamaa yukadibu ma beeniyaan bihi ay biyowmi اddiini ma beeniyaan ilaa kullu muctad mid xadgudub badan dhammaantii mooyaane kaasuun baa beeniya casiim oo dembi badan kaasoo idaa tutlaa marka lagu akriyo ama haddii lagu akhriyo calayhi korkiisa aayaatunaa aayaadkayaga marka lagu akhriyo qaala yidhaahda hiya aayadahani asaadiiru alawaliin dabyowgii hore beenahoodii weeye afaaciil asaabiir akaadiib aqaawiil axaadiis saasoo kale asaadiiru alawaliin dabyowgii hore beenahoodii weeye kalla ma bal ee sida uu sheegayo maaha bal e laysa lahu ka daalik arrintii sida uu sheegaya maaha e faana waxaa daboolay amba ku daxalaysay amba ku mirdhay calaa quluubihim quluubtooda waxaa ku daxalaysay oo qariyey maa kiidaa qariyey faacilku kaa weeye kaanuu ay ahaayeen yaksibuuna kuu shaqaysta camalkoodii baa quluubtii wuxuu ku reebay ray qoomka waxaa la yidhaahdaa waa habeeba oo kale waa nukha waayo ina alcabda idaa adnaba danban kaanat nuktatan sawdaa fii qalbi maanaa sidaasuu noqonaya qalbigiisa maaragtay madoobaanaya waa raan bixel buu yeelanaya kalla haddaa ay xuma ay kalla ay xafaa dhe markaas inahum ayaga can rabbihim ay can ru'yati rabbihim mudaaf inuu qadaro can rabbihim ay can ru'yati rabbihim rabbigood aragtidiisa ay arki doonaan yowmaidin maalintaasi lamaxjuubuun kuwa laga xisaabi weye lamaxjuubuuna kuwii laga xisaabi doono ee laga qarin doono weeye waa laga xisaabaya aayaddu markaa daliil waxay u tahay inay muuminiintu ay rabbigood arki doonaan yaa imaamu shaaficiyi raximahu اllahu tacaala uu u dariishaday ma arkaysaa oo u dariishaday waayo manduuqa ayaaba waxaa laga fahmayaa waa istidlaalu bimafhuumi haadihi alaaya waayo manduuqa aayado kalena dee waabuu ku soo arooray inay muuminiintu ilaahay ay arki doonaan tumma inahum marka alle laga xijaabo dabadii lasaalu ljaxiim jaxiima kuwii geli weeye lasaalu ljaxiim shahiimo kuu geli wey oo khabarkiinabo uma yuqaalu waxaa lagu odhan kani cadaabkani alladii kii weeye kuntum aad ahaydeen waagii adduunyada aad joogteen bihi cadaabkan tukadibuuna kuwii beeniya kalla ay xaqaa ina kitaaba alabraari kuwa wanaagsan ee baariyiinta ah kitaabkooduna lafii cilliyiin meel sare ayuu ku sugnaaday lafii cilliyiin ay ilaa cilliyiin marka waa bikhilaafi sikiin oo masalan culimmada qaarkood waxay leeyihiin meel sare ayuu ku yaalla ma arkaysa asamaau saabica qaar waxay leeyihin waa arwaaxda muuminiinta halkay tegi doonaan qaar waxay leeyihin alcilliyiin waa fi ljanna qaar waxay leeyihin acmaaluhum fi samaa'i cinda allah taasoo dhammaan bay mufasiriinta qaar waaba cinda sijrati lmuntaha bay ku taallaa bay leedahay calaa ayati xaal daahirka lafdigani ana ciliyiina waa ma'kuudun min alculuwi oo sareeya un meel sare ayuu ku sugan yahay bimacnaa wakulamaa cala shayu wartafaca caduma wartafac waayo shaygu markastuu kor usii baxo waana weynaadaa waanu sii subaya meel kale ayuu ku sugnaaday weeye arkaysa kitaabun macnaa wamaa maxayda adraaka ku ogeysiiyey nebi muxamedow maa waxa uu yahay ciliyuun maxaa ku ogeysiiyey macnaa waa la tadkiiminaya kuwa macnaa kuwaa kitaabkoodu kitaab kitaab weeye kitaabka oo marhuum la qoray yashhadu waxaa u yimaada hu kitaabkaasi almuqarabuuna kuwa la dhoweeyey waa malaaigta wa hum almalaa'ika yashhaduhum min kulli samaa muqaribuuha ayaa u imanaya oo kuwaasaa u yimaada ina alabraara kuwa baariye wanaagsan lafii naciim nicmo dhexdeed bay ku sugnaadeen cala alaraa'iki sariira korkood yanduruuna xaal ay ka eegayaan kuwii lix sanaa marka yanduruuna faacilka halkaa ka xaale cala alaraa'iki sariira korkood xaal ay ku sugnaadeen macnaha cala alaraa'iki sariira korkood yanduruuna xaal ay ka egayaan macnaha kuwii leexood tacrifu waxaad ka garan fii wujuuhihim wejiyadooda waxaad ka garan nadrata naciimi nicmada dhalaalkeeda ay farwaaqisan yihiin yusqawna waxaa la waraabin min raxiiq sharaab saafi ah khamri saafi ah oon kana dunyada ahayn baa la waraabin makhtuum oo la linjaxay makhtuum la linjaxay ambaba la baxay kaasoo khitaamuhu kuubadiisuna waa guntiisu waa haraaga gunta ku hara khitaamuhu guntiisuna miskun ay tahay udgoon shayga hawku ka kaco amba uu ka dhamaado waxaa lagu yaqaana inuu xoogaa xashiisha iyo qashimu yeesho laakiin waa midki wa fii daalika abaalmarintaasi falyatanaafas ha u tartamaan almutanaafisuuna kuwa tartamaan camal wanaagsan hawla yimaadaanoo dadka saalixiinta ahi ha u dhagsadaan weeye ma arkaysaa fii midli haada alxaal maaragta ha u tartamaan sabaahiya ku sameeyaan sidaas oo kale waa limili haada falyacmal caamiluun oo kale wa misaajuhu waa mubtadae wa misaajuhu ka lagu darayna macnaa lagu barxay wa misaajuhu ka lagu barxayna min tasniim meel sare mid ka sumeeyo weeye min tasniim mid la sarraysiiyo weeye ereygan wuxuu ka yimi sanmama tasniima ydihu markay meel sare ka soo dhacayaan sageelaba kurskiisaba sinaan baa la yidhahdaa ma og tahay maskarkani markaa ismigaa loola jeedaa wa mizaatuhu shayga lagu barxayna min tasniim il sarraysa xaggeeda ayuu ka yimaadaa il sarraysa biyo sarreeya xaggeeda ayuu ka xushumaya caynan ay amdaxu waxaan ammaani caynaa il amba acni cayna oo atasniim ah waa isha lafteedaba ayaa laydhaa waa magaceed caynan acnii caynan il baan u jeedaa yashrabu ay ka cabaan bihaa ay minhaa oo bada bimacnaa min amba yashrabu ay ka cokonaadaan ay ka dhargaan biha minha almuqarabuuna kuwa la dhoweeyey ina kuwa ajramuu kufrigay kaanuu waxay ahaayeen adduunyada markay joogeen min aladiina kuwa aamanuu ala rumeeyey yabxakuun tartiibka sidan dheh min aladiina kuwa ajramuu macnaa islaamka fale iyo dembi falidda kufriga kaanuu waxay ahaayeen yadxakuuna khabarka kaanada timlada kudhacaya yadxakuuna kuwii ku qosla ayay ahaayeen min aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye way ku qosli jireen yastahzi'uuna bihim wayaxtaqiruunahum waidaa maruu markay maraan bihim kuwa muuminiinta ah meel ay fadhiyaan waidaa maruu markay maraan kuwa kufriyey in ay bilmu'miniina hadday dul maraanna yatawaamasuun way isu ilsabin jireen ayagoo isha ku hadaya yatawaamasuun way isu ilsabin jireen ayagaa isha maarata tusi jira waida inqalabuu markay noqdaan kuwa kufriyey ilaa ahlihim guryahooda markay u noqdaanna inqalabuu way noqon jireen fakihiin ayaga oo la yaaban kuwa muuminiinta ah fakihiina ayagoo la yaaban amba fakihiin ayagoo ku nicmaysanaya cunidbay kuwa muuminiinta ay cunayaan amba fakihiin ayagoo iska ladmaysanaya haddana nicmadii ilaahay aan ku shukriyaynin ma arkaysaa waidaa ra'aw markay arkaan hadday arkaan kuwa mushrikiinta ahi amba kufriya hum muuminiinta qaaluu waxay yidhaahdaan inna haaulaa'i kuwaasi ladaalluun kuwa lunsan wehye walxaal bay sidaa yidhaahdaan maa ursiluu aan loo dirin kuwa mushrikiinta ah maa ursiluu aan looba dirin calayhim kuwa muminiinta ah korkooda xaafidiina ina ilaaliyaan macnaa dee ilaahay uma dirin subxaana watacaala ina xaafidiin ka yihiin falyawma hadda haddaba maanta oo qiyaamo la taagan yahay aladiina kuwa aamanuu la rumeeyey min alkufaari yabxakuun yabxakuuna min alkufaar gaaladii bay ku qoslayaan cala alcaraa'iki sariiro korkood yanduruuna xaalay jeediyaan iyagoo maxay leh hal sawida ma lagu abaal mariyey alkufaaru kuwii gaalada ahaa ma lagu abaal mariyey maa kii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwii sameeye alla ilahay kii ma heleen ay qad juusuu awfara aljazaa'i wa atamihi wa akmalihi bismi raxmaan raxiim suurat inshiqaaq makiya weeye ma arkaysa suuraduu rasuulku ku tukan jiray maaragtay habeenada qaarkood cishaa'iga idaa xiliga asamaau madhabka waxaynu ku soconnaa kuufiyiinta ida asamaau markaynu wadno waayo basriyiintu waxay qabaan asamaau ramsidaynagu laqbaynaynahay iyagu waxay qabaan inuu yahay faacil ficil loo qadarayo oo maxay ah idaa xiliga inshaqad ay dildillaacdo asamaau samadu markay dildillaacdo inshaqad tafsiiliyatu madhab inshaqad markay dildillaacdo waa madhabka basriyiinta laakiin ka kuufiyiinta iska sala ban iska qaadan idaa xilliga asamaau samadu musadanu ka dhignayo inshaqad markay dildillaacdo wa adinad ay maqasho dhegaysato lirabbihaa rabbigeed ay dhegaysato wa xuqat jar lagaga dhigo inay rabbi adeecdo wa xubqat jar lagaga dhigo inay allah adeecdo wa xuqa lahaa an tudiica amra xaq baa lagaga dhigayaa inay allah adeecdo wa idaa xilliga alardu arlada muddat la fidiyo sida haragga loo kala saaro wa alqad ay tuurto maa wixii ay tuurto fiihaa ayada dhexdeeda ku jiray oo watakallaf ay madnaato kaali ay maqlo wixii ku jiray sad iyo diiyo macluuhay watakallaf ay madnaato waadinat ay maqasho lirabbiha ay maqasho wa xuqat gar lagaga dhigo rabbi inay maqasho maalintaa latubcasinna waa laydi soo saari amba waa laydi xisaab yaa ayuhaa taagan alinsaanu dadka ahow ayigeyn iskaga badbaadin aa ku bayaaninay amba yaa ayuhaa kaagan alinsaanu dadow innaka adigu kaadix kii camal falabaa tahay kii dhibkooda ayaa tahay ilaa rabbika rabbigaa intaad kala kulmaysid camal unbaad samaynaysaa innaka adigu kaadix kii camal fale ayaa tahay camal samaynaya ilaa rabbika rabbigaa xaggiisa u camal falaya kadxaa camal falis ay inaka saa'in ilaa rabbika sacyan wa caamilun camala ilaa inta dhimanaysa camalunba si kifaaya samaynaysa mulaaqi kii la kulfa anta adigu mulaaqii kii la kulmi baa tahay hi camalka amba mulaaqii kii la kulmi baa tahay hi allah labadaa damiir ba ukala aala faamaa man qofka uutiya la siiyo kitaabahu kitaabkiisa qofka laga siiyo biyamiini midigtiisa fasawfa mar dambe ayaa yuxaasabu la xisaabi doonaa xisaaban xisaab xisaabkaasoo yasiira sahlan wayanqalibu wuxuu u noqon ilaa ahlihi kii sinada la gala ehelkiisii ayuu u noqon masruura xaaluu yahay mid laga farxiyey masruura xaaluu yahay mid laga farxiyey wa amaa man midka uutiya la siiyo kitaabahu la siiyo waraa'a dahrihi dhabarkiisa dabadiisa laga siiyo waxaa culimadu leeyihiin gacanta midig way xidhan tahay ode halkan nuqurta ay ku xidhan tahay aqlaal tanna dib baa loo xidhaya markaasa xagga laga siiyo walciyaadu billaah waraa'a dahrihi dhabarkiisa dabadiisa laga siiyo fasawfa mar dambe ayuu yadcuu u yeeri doonaa kuburaa halaad buu u yeeri doonaa allaho yaa kuburaa buu odhan doonaa yaa kuburaa halla halaageeyow buu odhanaya maarata subuura buu u yeedhay halaag halaag buu maarataas oo kale wayaan maaragtay allah bula wayaslaa wuxuu geli saciiraa falal buu geli waxaan fogeyn inaad tidhaahdo wayaslaa wuxuu ku guban saciiraa inahu isagu kaana wuxuu ahaa fii ahlihi ehelkiisa markuu soogay adduunyadii kaana fii ahlihi masruura mid laga farxay inahu isagu danna wuxuu u maleeyey an lan yaxuura inaanu soo noqon doonin inahu isagu danna wuxuu u maleeyey an lan yaquura inaanu soo noqon doonin kaana yactaqidu annahu laa yarjica ya wanacuudu biاllaahi min alxawri bacda alkawri marka waa noqdi bale ee wuu soo noqon waa uu soo noqon doonaa ina rabbahu rabbigii kaana wuxuu ahaaday rabbi isagoo ku yahay qofkan basiira kii arkaya falaa uqsimu waan dhaartay baale falaa uqsimu waxaan ku dhaaranayaa bishafaq siibcawlka ayaan ku dhaaranayaa ashafaq qoraxdu markay dhacdo waa casaankan harhaya casaankan harhaya baa la yidhaahdaa waana tii xadii waa ashafaqu alxumra min quruubi shamsi ilaa waqti alcishaai bay culimmadu leeyihiin ma arkaysaa markaa rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ma arkaysaa waakii lahaa waqti lmaqribi maa lam yaqib ishafaq oo fidcawnkana intii jiro falaaqsimu ah, waxaan ku dhaaranayaa bishafaq fidcawlka ayaan ku dhaaranaya walleyli baan ku dhaartay habeenka iyo wamaa kiibaan ku kiibaan ku dhaartay iyo wamaa kii baan ku dhaaranayaa wasaqa habeenku uu kulmiyey ay jamaca oo wuxuu xareeyey oo dhan amba waleyli baan ku dhaartay iyo wamaa kii wasaqa uu qaaday habeen amba waleyli baan ku dhaartay iyo wamaa kii wasaqa uu ku dulmadoobaaday ay adlama wadunna wasakar wamaa wasaqa uu qariyey eh waalqamari dayaxa ayaan ku dhaaranayaa idaa xilliga istasaqa uu dhammaystirmo buuxsamo sida sasaq markuu buuxsamo ayaan ku dhaartaye latarkabunna waxaad kortaanood korta martaanood martaan dabaqaa xaalad ayaad martaan dabaqaasoo can dabaqin ay bacda dabaqin xaalad kala dabadeed ah xaalaad baad maraysaan weeye xaalan bacda xaalin rasuul ibnu cabbaas qaala haadaa nabiyukum sa bukhaari raximahullah markaa latarkabunna haddii ba'da la godo waa jamac oo dadkoo dhan baa lala hadlayaa latarkabunna waxaad martaan ood kortaan ood kortaan dabaqan xaalad can dabaqin ay bacda dabaqin xaala dabadeed marbaad gaboobaysaa marbaad musiibo la kulmaysaa shibaa ku dhacaysaa farax baad la dhacaysaa intaba kaas waa lagu fasiray oo waa qiraa'adan innaga inoo taallo weeye waxaa waxa laaqiyayoo kale latarkabanna oo haddii baaba kordhow la saaro marka waa mufrad baabkuna rasuulku ku dhacaya salawaatu ullaahi wasalaamu calayh latarkabanna waxaad kortaood koraysaa nebi muxammadow dabaqaa ayaad koraysaa can dabaqin ay bacda dabaqin samada samaad uga sii tallaabaysaa waktigii habeenkii micraajkii oo kale saas waa lagu qasaraa amba xaalado ayaad maraysaa laakiin waa calaa xasabi alqiraa'a in baadaa sugow la saaro iyo baadan godani imika waa jamc weeye waxay daliil u tahay meesha in waagu xasan yahay famaa maxaybaa lahum ayaga u sugnaaday famaa maxaybaa lahum u sugnaaday dadkii laa yu'minuuna xaal aanay alla rumaynayn wa idaa quri'a marka diid lagu akriyo calayhim ayaga korkooda alqur'aan qur'aanka marka lagu akriyo laa yasjuduun aanay u sujuudaynin bal iladiina kuwa kafaruu gaaloobay yukadibuun waxay beeninayaan xaqii ayay beeninayaan wallaahu allana aclamu kii ku cilmi badan weeye bimaa buu ku cilmi badan yahay yuucuuna ay qarinayaan ee yudmiruun waxay qarinayaan ay qurubta ku haystaan buu ogsoon yahay amba wallaahu alla aclamu waa ku cilmi badan yahay bimaa yuucuun waxay weelaynayaan waxay qarinayaan fabashir ugu bishaaree nebi muxammadow hum kuwaasi bicadaab cadaabu ugu bishaaree cadaabka oo aliim ay mu'lim wax hanuujiya ilaa laakina ha yeeshe eh ismahani munqadic weeye ilaa laakin maha yeeshee aladiina kuwa aamanuu alla rumeeyey wa camiluu fala asaalixaat camallada wan wanaagsan lahum waxay leeyihiin ajrun ajar bay leeyihiin ajarkaasoo hayru mamnuun ay hayru maqbuucin mid la jaro amba la jarayo kayrkii ah aan la jaraynin hayru mamnuunin mid aan la doonaynin bay leeyihin marka iladiina aamanuu waa iimaankii sharciga ahaa ee ikhtiyaariga ahaa ee cilmiga ahaa weeye camalka saalixiina waa in ma arkaysaa ilaahay dartina loola jeedo shardina waxa ah inuu sawaab yahayoo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnaha nebiga uu waafaqsan yahay bismi illaahi araxmaani araxiim suurat lburuuj waa makiya aayaadkeedu maaragtay laba iyo labaatan aayadood weeye buruudkana waa xidigaha amba waa guryo waaweyn oo xidigahani galaan oo samadaba ku yaalla meelahay degaan ilaahay wuxuu dhaartay subxaana wa tacaala waasamaa'i samada ayaan ku dhaartay hadda ogoobay meesha ficil baa la qadaraya ayuu ku tacalluqayaa bay leeyihiin ay waa uqsimu waxaan ku dhaaranaya assamaa'i markaa uu tacalluqayaa bay le waasamaa'i samada ayaan ku dhaartay samada daati lburuuji xidigaha leh amba xidigaha u saaxiibka abaan ah u dhaartaye ama daati lburuuji guryaha waaweyn u saaxiibka abaan ah ku dhaartaye amaba daati lburuuji quruxda u saaxiibka ah ayaan ku dhaartaye walyowmi maalinta ayaan ku dhaartay almawcuudi laysu ballanqaaday ee laysu yaboohay waa yowm alqiyaama almawcuud macnaa maalinta laysu yaboohay amaba laysu ballanqaaday baan ku dhaartaye washaahid mid yimaado baan ku dhaartaye ama washaahid mid marag fura ayaan ku dhaartaye ama washaahidin maalinta jimcaha ayaan ku dhaartaye wa mashhuud mid loo yimaado baan ku dhaartay oo carafa ah amaba wa mashhuud mid lagu marag furo baan ku dhaartay ama wa mashhuud wax la arko oo la le baan ku dhaartay qutila waa la nacbalay asxaabu alukduudi gacamada kuwii u saaxiibka ahaa alukhduud waa jamcu khadin waa gacamo dhaadheer inta la jeexo xadiiskii dheeraada ku soo arooray ayaa inta laga buuxiyo boolahaasi qaran iyo dab ayaa dadka muuminiinta ah ay ku ciqaabi jireen qutula waa la nacdalay asxaabu luqdood gacamada kuwii boolaha jooxi jiray asxaabtoodii jamiceedu waa asaadiid waa xufar ma arkaysaa waa khabar markaa ilaahay wuxuu ka warramay caduun kufaarta ka mida ah oo duli jiray kuwa muuminiinta ee agtooda ku sugnaa waxaanay doonayeen inay ilaahay diintiisa ka noqdaan allah wuxuuli subxaana wa tacaala annaari ka bedel bedel lijtimaal annaari ay asxaaba annaari naarta asxaabteedii baa la nacdalay annaari ay asxaaba annaari naarta asxaabteedii baa la nacdalay waa dabkii naarta daati alwaquud xaabada u saaxiibka ahayd alwaquud waa waxa la shido alwaquud macnaha u saaxiibka ahayd shidaalka iyo wax lagu shugo id xilli baa la nacdalay sidaa dhe id xilli baa la nacdalay hum ayagu kuwan kafarada ihi calayhaa naartaa korkeeda qucuud kuwa fadhiyey ay yihiin walxaal bay halkaas fadhiyeen hum ayagu kuwan kufriyay calaa maa waxa yafcaluuna ay ku samaynayaan bilmu'miniin kuwa mu'miniinta ah waxay ku samaynayaanna shuhuuda kuwa arkaya ay yihiin ay daawanaya lagu shidaya barta waa dad diintooda ku adag ma arkaysaa umam qurnaba may sixinji haynin qisadii macruufka ahayd ee raahibka iyo saaxirka iyo sabiga iyo xadiiska dheerabaad ula noqonaysaa bal aada cibro uga qaadataan ninkan marka cagta dhulka la isugu dhustaba la daadinayo darka xeeg sugaalka diinta iska carab sugaalka tuul banish eh, salaadbaha tukan <laughs> haddii beriska xataa lagu yaanjeymo waa guldaro halkaa inta laga dhigo minshaar ayaa laba loo kala tuuri jiray markaasaan arrintaasi diintooda aanay ka leexin karin amba yumsha shirkooda inta sarere lasoo qaado ayaa inta la suro hilbahooda ayaa hilibka iyo lafta la kala dhufan karay markaasaanay marnaba diintooda ka jixin jixay saxaabatu rasuulilah ad wixii soo mara adigana ilaah ma hogaabisay ambaba maa diinka jinaa wadaada sooma dhaqan macnaa waxay ka dhigan tahay jinaa islaam jinaa islaam way ka dhigan tahay jinaa wadaada waa jinaa islaam laa ilaaha ila allah waxaal hum calaa maa yafcaluun waxay ku samaynayaan bilmu'miniin kuwa mu'miniinta ah shuhuuda ay arkayaan ma ma arkaysa axaadiiskaas cibro badan baa ku sugan wama naqamu maxay ku niceen kuwani kuwan iimaan kale alla wuxuu leeya wamaa naqamuu kumay nicin amba kumay ceebaynayaan minhum kuwa muuminiinta ah ilaa waxay ku ceebaynayaanuun an yu'minuu inay rumeeyeen billaahi alleh allaha alcasiisi aan cidi ka adkaanin allaha alxamiidi xaqowle in la mahadiyo warkaasina ma dembiba maya alladii sifada saddexaad wey alladii allahaaso lahu isagu lemulku samaawaati aadka lahaanshahooda iskale walard wallaahu alla calaa kulli shay shay walbana shahiid ka arkaya weeye alla subxaana watacaala ina aladiina kuwa fatanuu gubay kuso arooray qur-aanka almu'minuuna gubay iyo waalmu'minaati rag iyo dumarba ina gubaad arkaysaa uma dabadeed lam yatuubu aan ka toobadkeeni falahum waxay leeyihiin cadaabu jahannam jahannamo cadaabkeeda ayay leeyihiin cadaabkeeda ayay leeyihin walahum waxay leeyihiin cadaabu alxariiqi ay waa ismu mastar ma og tahay cadaabu alixraaqi gubidda cadaabkeedii aljasaau min jinsi alcamal soo iyagu may gubin muuminiintii ilaahay baa gubaya cadaabu alxariiqi ay cadaabu alixraaq gubid cadaabke gubitaankii ay sameeyeen cadaabkiisa ayay leeyihiin wadalika ana aljazaaa min jinsi alcamal aljazaa min jinsi alcamal waa si xasan albasri lahaa unduruu ilaa hada alkarami waaljawdi qataluu wliyaa'ahu wa huwa yadcuuhum ila atawbati waalmaqfira cadaabkiida helaya hadaa allah yidhi subxaanahu watacaala baaraka allah fiik markaa dadku waa inay diintooda ku adkaystaano aanad kuxeshihan arkaysa kufida ayaa wuxuu ku qaasuunaya inaad hataa xabaalihii dib u dawaasib og rabbi waxa uu yidhi ina aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye aylayaaleeyi loo qaban aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wa camiluu fara saalixaati lahum waxay leeyihiin jannaatun bay leeyihiin ate asalkaba waxaad ogaataa baaraka allaahu fiikum haddii aad isku daydo shay macsiyo ah oo macsidoo dhan ilaahay u cadhogelaysaa shay macaasi ah oo ilaahay aanu ka raalli ahayn inaad ku raalli geliso dadka waxaad ogaataa in ilaahay subxaanahu watacaala kuugu cadhoonayo kuwa aada isleedahay ku raalligelina uu ku carajigesho wrkamiiska adfaqaysid markaba tuur waayo berrimada aan ku xigayaa tag adigu in marada lagu haysa la inaha min adiin laakiin maaha kan maaha marka cid inaha ku raallo gelinin wax ilahay caro gelinaya allah wuxuuli subxaana watacaala ina aladiina aamanuu wacamilu saalixaat min aladiina kuwa aamanuu alla rumeeye wacamiluu falaa saalixaati camalada wanaagsan lahum waxay leeyihiin jannaat bay leeyihiin tajri ay qulqulayso min taxtihaa hoosteeda alanhaaru togog daalika kaasi nicmadaas alfawzu waa liibaan alkabiiru weyn ina badasha rabbika rabbigaa qabashadiisuna la shadiid mid adag wey ilaahay baa qabanaya inahu anu huwa isagu yubdicu wuu bilaaba ilaahay baa adduunyada idinku abuuraa yubdi wuu bilaabaa khalqiga wa yuciid waanu soo celin doona aakhiro markay tagto wa huwa alle alkafuur allaha dembi dhaafidda badan weeye allaha dembi dhaafidka badan weeye alwaduud allaha jeclaanta badan ee awliyadiisa jeclaada wey alwaduud ilaaha awliyadiisa jeclaada wey in allaha yuxib lmuttaqiin yuxib lmuxsiniin saas ku arkaysa amale sidan carshi carshi ilaah aleh wey almajiidu qiraa'adaynoo taalla waa sifatu allah almajiidu allaha weyn wey subxaana wa tacaala almajiidi haddaad tidhaahdana cabsigaad ka sifaynaysa carshiga almajiidi facaalin allaha samaynta badan wey limaa yuriid wuxuu doono mahmaa araa facaalun allaha samaynta badan weeye limaa yuriid hal ataaka makuu yimi nebi muxamadow maku soo gaaray xadiisu ljunuud junuudda iyo kuwii isbahaystay warkoodii fircawna ka bedel isaar buu qabaa timidan baa laga bedelay fircawna ay xadiisu fircawn fircawn warkiisu maku soo gaadhay iyo wasamuud maku soo gaadhay baa ilaahay subxana wa tacaala macnaha waa uu ku soo gaadhay baa ilaha l subxaana wa tacaala bal min takdiibin beenin bay ku dhex sugan yihin wallaahu alla min waraa'ihim ayaga dabadood muxiidun allaha koobay wey dhammaantoodba waa allaha koobay macnaa ka baxsan maayaan wallaahu alla min waraa'ihim muxiid ilaaha koobay weeye ee aanay ka baxsanayn dhinac walbaa allaha kaciyo subxaana wa tacaala wey kama baxsanaya uu koobay allah subxaana wa bale huwa qur'aanku way beeniyeen oo qur'aanku maaha taa kaba saaro ilaahay waa koobay huwa qur'aanku kitaabkani qur-aan qur'aanu waa mid la akriyo majiid oo sharaf leh majdi sharaf buu leeyahay amba majiid weyn fii lawxin loox buu ku sugan yahay waa kitaabkii sare maxfuud la ilaaliyey bismi illaahi araxmaani araxiim suuratu aariq waa makiya aayaadkeedu waa toddoba iyo toban aayadood weeye afaariqa waxaa la yidhaahdaa shay guda uu gudaya maarkaysa uu gudaya bismi illaahi araxmaan araxiim waasamaa'i samada ayaan ku dhaartay waaariqi midka guda ayaan ku dhaartaye waariq xidiga habeen socda baan ku dhaartaye wamaa shaygeeba adraaka ku ogeysiiyey nebi muxamedow maa muxuu yahay jumladaa dambaa maxalka dhacayso labada mafcuul mafcuulka kale maa muxuu yahay addaariqu kangudaya gudaya muxuu yahay annajmu kuwasaasi kan gudaya annajmu waa xidig assaaqib istiinaya saasoo dhansa assaaqib istiinaya ay almubiic u istiinaya amaba asaaqid dusa ma uu dusaya oo marka shaydaanka lagu dhufto ayuu ka dhex baxaya oo asaqdu waxaa la yidhaahdaa daloolinta saqbu ludun waa daloolin sababta qaar baa daloolina la uu daloolisaa u furaya assaaqid waa mid dusaya weeye waa muxriqun lishaytaan ambaba wuu iskiinaya ma arkaysa in kullu nafsin inaya qiraa'adan inoo taalla lama miimka ayaa shagan ma og tahay waa bimacnaa ilaa weeye haddii miimta la takfiifiyo shadka laamka waxaa soo siidayay tamiimta kale haddii miimta la takfiifiya intuu mukhafafa min asaqiila ayay noqonaysaayo macno qiraa'o kale ayay yeelanaysaa saa daraaddeed mufasiriintu waxay leeyihiin oonba min qawaacid usuulu tafsiir waxa ka a ah, lafdiga aayaddu hadduu yeesho laba qiraa'o wuxuu qaadanayaa xukunka laba aayadoodo kale misle waa laba aayadood kal noqonaya markaa macnaheedu in kullu nafsin ay kullu nafsin sidaa dhe naf dhammaanteed may ahaanin naf dhammaanteed may ahaanin lamaa ay ilaa hadday ahaatay ilaa hadday lamaa ay ilaa hadday ahaatay calayhaa korteeda waxa ah xaafid mid ilaaliya hadday inta mukhafafo mina ka dhigno mina haqiilana in kullu nafsin ay naf dhame in ayna alamra washaniye kullu nafsin naf waliba ma arkaysaa lamaa dhe markaa lamaa markaa maadani waa sila lamaa ayla calayhaa dhe markaa maa laamki waa faariqa baynaha wa bayna naafiya markaa maada meesha ka saar lamaa ayla calayhaa korkeeda waxa ah xaafil mid ilaaliya falyandur ha eego alinsaanu balkan insaankii ha eego mima maxaybaa khuliqa laga abuuray miyaan iskarabin waxa laga abuuray wuxuu yahay siduu u iyo halka uu ka soo baxo waa makraj ilbawli waa qanaad waa kanaal waa taalimarin markaasaad adna qafqaftaada iyo dadilahaaga waxaas insaabiyaabaysa mima maxaybaa khuliqa laga abuuray khuliqa waxaa laga abuuray min maa'in biyo ayaa laga abuuray daafiq boodaya oo kuwi hooyada iyo kuwii afaca ama daafiqin waa faacil oo bimacnaa mafcuula daafiq ay madfuuqin la shubayo odagiiba biyo sayraya islaantiina way sayraysaa labadii biyoba isdhexgelaya labiyoba isku qasmaya yakruju wuxuu ka soo baxaa biyahaas biyahaasoo yakruju ka soo baxaya min bayni sulbi dhabarka inta u dhaxaysa iyo wa taraa'ibi laabka waa jamcu tariiba kalxamaha odhanin kuwan waxaa la yidhahdaa tarquwa atariiba waxaa la yidhahda waa bayna sabyayn waa intan sidaa daraaddeed baa mufasiriinta qurdubi iyo rag lamid wax arkaysa biyihii baa wuxuu ka imanaya maskaxdeedu ku leeyihi waa kuwan casrigeeda waxay leeyihin dareenka xaggan ka imanaya dabadeedso dee shirkoo dhan buu wuxuu soo dhex qaadaya marka min bayni sulbi wa dhabarka iyo laabta maxaa udhexeeya oo qofkii oo dhan macnaa qofkao dhan bay ka imanayaan ah, yakhruj wuxuu ka soo baxayaa min bayni sulbu asulbu iyo assulubu iyo asalabu iyo asaalab afarta luqada waa lagu keenaa min bayni sulbi laakiin qira'ame min bayni sulbi dhabarka iyo wataraa'ibi laabta inta udhaxaysa ayay ka imanayaan waa dada qaarsi kale u fasiraano way jiraano ragga dhabarkiisuu ka soo baxayaa dumarkana salxamahaaga ayuu ka soo baxayaa bay leeyihiin aqoonshaa faraha badan ee iska jirta meelahaasi ayaad u sheegsanaysaa allah wuxu uhi subxaanahu watacaala inahu alla calaa radcihi insaanka soo celintiisa insaanka inuu celinay damiirka radcihi dadka soo celintooda laqaadir allaha kale ee qaadirka ku aweyey tafsiir kale ayaa jiro wuxuu odhanayaaba rabbi inaguma qabtee inaguma keenee yaqaruur maaragtay innahu alle calaa rajcihi biyaha celintooda oo halkay soo bixi lahaayeen inuu rabbi hiddaadiga kuugu celiyo aad gaajaxdo calaa rajcihi biyaha celintooda laqaadir allaha kale wey inuu ku gaajixiyada waxba taagma waayo oodkor xusnaniyo yowma maalin tublaa la kashifi doono la muusin doono asaraa'ira sirahaba sin oo dhan baa la keeni doono tublaa maalinta la muusin doono asaraa'iru siraha oo dhan maalinta la soo saari doono ay tubhar wa tabdu wax allo wax qarsoomaanida maalinta mikur wayabqa siru calaaniyatan wاlmaknuunu mashhuura famaa lahu ay famaa lilinsaan famaa lahu ay famaa lilinsaan insaankii uma sugnaanin min quwa awood isagoo horta waxba iskama celin karayo awood ma laha walaa naasir muu hiiliyaana uma sugnatin oo haddaad taa weydo adduunyada waxaad helaysaa citaabaysa wa labada midna heli maayo ayaa ele allahu yidhi subxaana wa tacaala wasamaai samada ayaan ku dhaaftay daati rajci ka soo noqnoqda u saaxiibka ah waa roob bay leedahay daati rajci ay daati lmadar roobka u saaxiibka ah baan ku dhaartay daati rajci soo celcelinta waa madarkii maarkaysa soodaa ilaahay soo celcelinaya waalardi arlada ayaan ku dhaartay daati sabci diljillaaca u saaxiibka ah daati sabci diljillaaca markay wax ka soo baxayaan intidaac bay samaynaysaa can wuu qararmaya wuu soo fuuraya geed wixii ma inahu qur'aankani laqawl waa hadal laa cibaara can kalaamihi nafan min sifat kalaam aad bay u khatar badanta de waxaad moodeysa ashaaciradu inay sifat kalaam ahlu sunno ka yihiin laa tasmac ذalika an axad inahu maalihiyaa xasan weli jismi qawl yahay baqaaya axdaaf ishiisa inahu laqawlun qawl ishi faslun inahu kani laqawlun weeye faslun wax kala saara faslun wax kala saaray faslan wamaa huwa kalaamkani ma ahaanin alle bilhazmi dheeldheel bilhazmi dheeldheel bal huwa diddun xaqa un inahum kuwan kufriyey mushrikiinta ahi yakiiduuna way shirqoolayaan islaamka iyo rasuulka ayay shirqoolayaan maxay ku shirqoolayaan ee fii dacwatihim ilaa khilaafi alqur'aan markay kugu yeedhayaan qur-aanka waa khilaafsan ayay ku shirqoolayaan shaygaa shirqoolid waakiidu anna waan shirqoolayaa shaygaa shirqoolid way murjiceen shirqoolku muxuu yahay iطlaaqan ilaahay looguma nisbeeyo makriga iyo kaydka wax lamida laakiin cidda wax shirqooraysa ilaahay inuu shirqooro wuu ku ammaanan yahay subxaanahu wa tacaala wa aakiidu kayda famahil sud andirhum famahil sud alkaafiriina kuwa kaafiriinta asud barsi aanu qalo amhilhum sud baa layidhi kuwa kuwa yar ay qaliila wasataraa maada uxillu bihim min alcadaabi wاlnakaali wاlcuquubati wاlhalaaki sida ilaahay subxaana watacala tilmaamay subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka